رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رياض الصالحين أيان كجرنا ولي كتاب العلم cilmiga ayuu kitaab u yahay cilmigan laga hadlahayo waa cilmiga sharciga islaamka ee diiniga waa cilmiga salaada waa cilmiga zakada waa cilmiga towxiidka waa cilmiga jidka jannada ku tusiyaa kaana leexiyaa jidka naarta waa cilmiga ilaahay iyo adi isku kiin xira subxaana wa tacaala kaasaa markaa laga hadlayaa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi waqul rabbi zidnii cilma qul waxaad dhahdaa rasuulkii allow rabbi rabbigeeyow sidnii ii kordhi cilman cilmi ii ziyaadi wa qaala tacaala qul dheh rasuulkii allow hal yastawii ma eg yihiin oo ma siman yihiin alladiina yaclamuuna kuwa wax og iyo waladiina laa yaclamuuna kuwa aan wax ogeyn kuwa cilmiga leh iyo kuwa aan cilmiga lahayn ma isku mid baa sidaa dheh buu yiri ila subxaana wa tacaala macnaha isku martaba ma aha ma aha kuwa isku martabad ah ma aha kuwa markaa isku mid ah saa u kala tilmaan oo dad cilmi yaqaanay dadaan cilmi aqoonin ma isku midba jawaabta waa maya wa qaala tacaalaa ilaaha sarreeye wuxuu yidhi yarfac illaahu ilaahay kor ayuu u qaaday alladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo minkum adinka idinka mid ah waaladiina kuwii uutul cilma cilmiga la siiyeyna darajaatin darajooyin ayay dheeryihiin dadka kale dadka cilmiga la siiyeyna darajaad ayay dheeryihiin dadka kale laakiin qof kastoo iimaan leh oo mu'min ah oo ilaahay rumeeyey ilaahay sarow u qaaday subxaana wa tacaala qofkii inta iimaan hela haddana ilaahay cilmi ugu sii darana darajaad buu ummadda kala dheer yahay wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi innamaa yakhsha allaha ilaahay waxa uun ka cabsada min cibaadihi addoommadiisa xaggoodana alculamaaa dadka culimada ah macnaha dadka cilmiga yaqaana ilan waxay garanayaan kayfiyada iyo qaabka iyo sida ilaahay looga cabsado subxaana wa tacaala sidaa darteed baa waxaa la yidhaahdaa qofka cilmiga leh wax yar oo camala uu qabto ayuu darajo sare ku gaaraa bedel maa qofka aan cilmiga lahayn wax badan uu sameeyo laga yaabo inuu nusqaan ku noqdo wacan mucaawiyata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi man yurid illaahu qofkuu ilaahay la doono bihi qofkaasi khayran khayr yufaqihhu fi ddiin u fahamsiiyaa muttafaqun calayhi muhiimaddu qofku waa inuu diin ka fahmaa mar allaala markaad diin ka fahamto yaad cilmiga u sii socon kartaa waayo xadiidka qaybtiisa dambe waxaa ku jiray wainama alcilmu cilmiguna waa bitacallum waa barasho qof hooyo caloosheeda kala soo baxay ma jiro intaa wax taqaanaad u jeedaan way dadaaleen oo ilaah baa la galoo way barteen laakiin qofku marka ugu horayntu waa faham waa inaad horta diyaar u ahaataa oo aad fahamtaa waxaan wax khayr badan inay yihiin muttafaqun calayhi wacan ibni mascuudin qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi laa xasada xaasidnimo ma jirto xasadkan kii lays ma aha waxaa lagu magacaabaa jamasho waxay kaloo dadka qayb ka mida yidhaahdaan majersi waa waxaa la yidhaahdaa ilaahow kaasoo kale yaa kaa dhiga xataa waa mamnuuc qof kastoo waxhaysta inaad dhahdo kaasoo kale yaa kaa dhiga ilaa fitnatayn laba maahani laba qofood ayaa la ogol yahay inaad dhihi karto kaasoo kale yaa kaa dhiga ka koowaad waa rajulu nin aataahu llaahu ilaahay uu siiyey maalan xoolo ilaahayaa hanti badan siiyey fasallatahu markaasaa lagu diray oo waxaa lagu salliday calaa halakatihi bixinta uu halaagayo xoolaha filxaqi xaqa inuu ku bixiyo xoolihiibuu xaqii ku bixinaya masaajidaduu ku dhisaya masaakiintuu ka taageeraya garoobadu wax ka siinaya agoontuusan hilmaamaynin kaasoo kale inaad dhahda ilaahayow kaasoo kale yaa kaa dhiga way bannaan tahay ka labaad wa rajulun waa nin aataahu allaahu ilaahay uu siiyey alxikmata xikmad waa cilmiye fa huwa yaqdii biha dadka ku xukminaya wa yucallimuhaa haddana baraaya kaasoo kale yaa kaa dhiga inaad dhahdana qofka noocaas ayduna way bannaan tahay wixii kasoo haray markaa maya muttafaqun calayhi qofkaa koowaad maal baa ilaahay siiyey hanti baa la siiyey hantidii wuxuu ku halaagayaa uuna ku bixinayaa mar walba jidka khayrka ah ka labaadna waa qof ilaahay intuu xikmad baray ilan xikmadu waa sheega ugu qaalisan xikmada cilmi waa loola jeedaa yu'ti alxikmata man yashaa ilaa qofkuu doono cilmibuu baraa xikmad buu siiyaa waman yu'ta alxikma faqad uutiya khayran kahiiran qofkii xikmo la siiyeyna khayr badan baa ilaah la siiya buu yihi ilah subxaana wa tacaala yaqdii biha wa yucallimuha wuu ku xukminayaa cilmigii dadka waana baraya walmuraadu muraadka bilxasadi loola jeeda alqibdatu waa majeersasho waa jamasho wahwa yatamana wahwa an yatamanaa midlahu waa inuu tamaniyo kaasoo kale kaasoo kale yaa kaa dhiga wuu dhihi karaa wacan can abi hurayra wacan abi muusaa dheh qaale wuxuu yiri qaala nabiy nebigu wuxuu yiri mathalumaa shay tusaalihiisa bacataniy allaahu ilaahay wuu ila soo diray bihi shayga oo min alhudaa waalcilmi hanuunka iyo cilmiga tusaalihiisu ka mathali kayfin waa sidii roob oo kale roobka kayf baa lagu magacaabaa mararka gobol ka mid ah weliba matar iyo kayf waxay ku kala duwan yihiin bay culimmadu yidhaahdeen kayfka markuu roobku yahay kayfna lagu tilmaamayo waa mar allaala marka ummaddu ay baaba'do oo dhulku abaaroobo bakaartii duugmeed lasoo bixiyo qof wax haystii qof qof dhaamo la waayo dadku ay ku dhowaadaan qaarkood qaarka kale inay cunaan roob ka yimaada ee nabaadka soo bixiya dadkana nooleeyaa qayf lagu magacaabaa ama markii wax layska heeshaysto abaalo laga baqbaqaayo dadkuna ay wax u duugduugan yihiin cirka biyaha ka soo daata roob baa la yidhaahdaa idan hanuunka iyo cilmiga kayf buu ilaah ku tilmaamay nebiga ee matar laguma tilmaamin kayf gargaara ah waaye asaaba ardan dhul buu ku da-ay roobkii fa kaanad minha waxaa ka mid ah dhulkii taa'ifatun qayb tayibatun oo fiican dhul carsan ahoo aad u wanaagsan tayibatun fiican qabilat ilmaaa biyihii aqbalaysaa dhulku waa dhul dhoobey ahoo carsanoo waxna ka baxa kow biyihii qabanaysaa fambatat markaasa waxay dhalinaysaa alkalaadoog iyo walcushab alkahiira coos fara badan doog iyo coos fara badan ayaa markaa ka soo baxaya waa dhulkii carasanka ahaa biyuhuu qabsaday wuu dhargay kadib buu soo saaray cash iyo kalle iyo daad daaq iyo dalab labadaba wa kaana minhaa waxaa ka mid ah ajaadibun dhul adag waa dhulka warooyinkay biyaha fadhiistaa amsakatilmaa'a biyahay qabanaysaa fa nafaca allaahu biha annaas ilaahay baa dadka ku anfacaya marka waa meel dhamtaqaanaa biyihii aan dhuuqayn aanna ka dhaqaaqaynin biyihiibuu markaa qabanayaa dadkiibay ku anfacayaan fa sharibuu minha way ka cabayaan wasaqo way ka waraabsanayaanoo xoolahoodiibay waraabinayaan wasaracu wayna ka beeranayaan oo beerahoodiibay biyaha ku waraabinayaan waa qaybta labaad qaybta saddexaad wa asaaba taa'ifatun koox qayb ayuu ku da-ay uu ka asiibay minha arladii ka mid ah ukhraa ee kale innamaa hiya qiicaamu waa dhul cusbooley ah qiicaanku waa dhulka sibsibka oo sida marmarka ama shimiitada oo kale markaa ah ayuu ku casiibay laa tumsiku maa-u biyana ma uusan qaban walaa lkalla doogna ma bixinin ilaan laami oo kale waayo roobku markuu ku da-ay wuu ka taraaraxay waa ka socday wuu ka silbaday biyada ma hayo dadna cabayaan doog iyo cush uu soo bixinayana markaa ma laha saddexdaas ayaa dhulku roobka uu u qaybsamaa hanuunka iyo cilmigana dadku saddexdaa qayb bay ku kala yihiin hadduu noo fasirayaa fiiri marka kii koobaad fadaalika kaas mahalu man man tusaalihiisa waaye faquha fahmay fii diin illaahi ilaahay diinkiisa wanafacahu ilaahay uu ku anfacay maa bacafaniy allaahu bihi wuxuu ilaahay ila soo diray facalima bartay wa callama dadkiina baray waa dhulkii fiicnaaye inta biyaha qabtay asaga cabay haddana soo saaray dalag iyo daaq kadibna xoolihii iyo dadkii ay ka dhargeen waa qof ilaahay diinkiisii fahmay ilaahay ku anfacay cilmigii intuu bartay dadkiina markaa baray waa dhulkii koowaad dhowlka labaad waa mathalu man man tusaalihi walam yarfac bidalika ra'san aan madaxiisa kor ugu soo qaadin hanuunkii iyo cilmigii waa uu caday waa uu dhargay manuusan ku camal falin ka saddexaad walam yaqbal waa midaan aqbalin oo iska diiday huda allah ilaahay hanuunkiisa alladii ursiltu bihi layla soo diray muttafaqun calayhi dhulka saddexaad ee laamiga ahna waa dhulkii cusbooleeda biyihii wuu ku da-ay wuuna ka soo socday wuu ka sii silbado wuu ka dhaqaaqay hanuunkii ilaahay inuu barto kuna camal falo dadkana uu baro waaba diidayba madaxiisa kumaba aqbalinba macnaha wa can sahl bin sacad ana nabiya qaal licaliyin cali wuxuu ku yiri nabiga sal allahu calayhi wasalam fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay lian yahdiya allaahu inuu ilaahay kugu soo hanuuniyo bika adi sababtaada rajulan waaxidan hal nin oo keliya yaa khayru laka kaaga khayr badan min xumri nacmi geelkiisa gudguduudan muttafaqun calayhi geela laba nooc buu ahaa midna aswad buu ahaayo wuu madmadoobaa midna waa cascasaa carabtu marka waxay aada u nafiisin jireen oo ay wax fiican ku tirin jireen geela kiisa cascaskee gudguduudan marka rasuulku wuxuu leeyahay geelo fara badan oo gudguduudan oo lagu siiyo hal qof oo sababtaada kusoo islaamaa ka khayr badan gabar xijaab aan wadan jirin oo aad dhahda walaale ilaa khayr badan ha ku siiyo xijaabo kadibna ogolaatay geela adduunka yaala ee cascasee carabtu isticmaali jirtay in lagu siiyo kaasaa kaaga khayr badan hal qof oo aada salaada barto ayaa kaaga khayr badan qof gaal ahaa oo aada soo islaamiso ayaa kaaga khayr badan muttafaqun calayhi وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yidhi balliغuu canii iga gaarsiiya walow aaya aayadba ha noqotee hal aayadba ha ahaatee dadka iga gaarsiiya waxadithuu ka sheekeeya can bani israa'iil walaa xaraj dembina korkiina ma ahee waman kadaba qofkii igu been abuurta calaya korkeyga si been ah oo nebiga yidhaahda wuxuusan dhihin nebigaa yidhi mutacamidan si ula kac ah, oo kilib ay ka tahay oo kas uu ula jeedo falyatabawa ha u diyaar garoobo maqcadahu makaanu gelitaankiisa min annaari booskuu naarta ka fadhiisan laha u diyaargaroobo rawaahu lbukhaari baa xadiid ka wariyey rasuulku wuxuu leeyahay hal aayadba ha ahaatee dadka iga gaarsiiya ma aha inaad cilmi dhammayso kitaab markaad dhammayso ummadda u bilow ku kale markaad ku dhaarsana dad u bilow oo u aqri hal xadiis markaad maqashood xifdiso ummadda gaarsii balliquu canii walow aaya aayadda ha ahaatee reer bini israa'iilna ka warrama wax xaraj ahna ma aha oo ma jiro qofkiisa igu been abuurta si ula kacahna booskuu naarta ka geli lahaa ha u diyaargaroowo buu dhahay nebiga falyatabawa ha u diyaargaroobo maqcadahu makaanu fadhiisigiisa oo min annaari naartuu ka fadhiisan lahaa rawahu lbukhaariy wacan abi hurayra anna rasuula allahi qaala wuxuu yidhi waman salaka qofkii qaada ama mara ama ku socda dariiqan wado yaltabisu fiihi uu ku raadinayo wadada fiihi wadadaa dhexdeeda cilman cilmi uu ku dalbahayo sahala allaahu ilaahay wuxuu u sahlaa lahu qofkaasi bihi arrintaa uu sameeyey iyo jidkaa cilmiga uu ku raadinayo ku socday sababteeda dariiqan wado ilaaljannati jannada gaarsiisa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey qof allaala qofka inta gurigiisa ka soo baxa buug iyo qalin iyo kitaab soo qaata cilmi raadisna u soo baxo iskuul iyo madarase iyo meel diin lagu baranayo aadaa jidkaa uu maray sababteeda yaa ilaahay wuxuu ugu sahlaa waddadii jannada oo macnaha waxaa loola jeedaa cilmiga uu baranayo yuu ku camal falayaa markaasuu jidkii jannada gaarayaa amase waaba loo fududeeyaaba rawaahu muslim wa canhu ayda waa saxaabigii hore mar labaade ana rasuul allaahi qaala wuxuu yiri man dacaa qofkii dadka ugu waca ilaa huda hanuun ilaa hudan ugu waca kaana lahu waxa uu leeyahay qofkaa dadka diinka ugu wacay min alajri xagga ajirka mithlu ujuuri man tabicahu intii ku soo raacday ajiryaalkooda oo dhan ayuu leeyahay laa yanqusu lagama sqaamin maayo dalika arrintaa min ujuurihim ajiryaalkoodiina shay-an waxba dadkii uu xaqa u sheegay ama uu yiri soo baxa aan wacdigii muxaadarada dhagaysan ajirkoodii oo kalaa la siiyey ayagana wax laga nusqaaminayo ajirkooda ma jiro rawaahu muslim wa canhu qaal qaala rasuulku wuxuu yidhi idaa maata ibnu aadam ibnu aadam hadduu dhinto inqataca waxaa go-ahaya camaluhu camalkiisa ilaa min halaatin saddex xaggood maahane saddex maahane inta kale way go-ahayaan sadaqatin waa sadaqo jaariyatin jaariyad oo soconaysa sadaqooyinku waa labo midna waa jaari midna waa tuqifu way istaagaysaa aabbaad xustoo neef geelaad qashay inta la cunayo ajirku kuu socdaa markay dadku cunaanoo lafaha gudka lagu daadiyo maqaarkii xaraggana kan qalay uu qaato madaxiina bannaanka lagu tuuro hadhow haba lagu caayo ha lagu dhoohii fiican ima soo siinine inta unbuu ajirku socdaa amaa haddii aada masaajid u dhista aabbaha inta lagu tukanaayo ajirkiisaa u socda ceel baa ku qoday in allaala inta biyo laga cabaayo ajarkiisaa u socda marka sadaqooyinka jaariga waa sida aw cilmin ama cilmi oo yuntafacu bihi lagu intifaacsado cilmi baad dad bartay cilmigii aada bartay inta lagu intifaacayo waa kuu soconayaa qabriga intaad ku jirto cilmigu ha ahaada bay yidhaahdeen cilmi adduun iyo cilmi aakhira labadaba qofaad salaadii bartay qur-aankiibaad bartay intuu tukanayay intuu aqrinayo xasanaadkii baa kuu socdaa ama waa cilmi adduunoo farsamada makaanikada ee baabuur samayntaad bartay qof waad ka dhimatay intuu ilmo ku korsanayo oo uu ku shaqaysanayo xirfada ajirkeed markaa leedahay ow waladin ama walad iyo canug saalixin fiican oo yadcuu lahu u soo duceeya asaga meydkii mudradahu muslim anug aan ciyaar suuq ahayn baa dhashay anug ama gabar fiicana saalixad ah muxajabo ah ahlu ah mar kasta afka waxay kasoo bixinaysaa ilaahu aabbahay u naxariiso ilaahu hooyaday u naxariiso mooryaanad ma aha waa gabar ahlu khayr ah waa gabar reer intay yeelatay ninkeeda si fiican ula dhaqantaa mar walbay tukatay alla u baridaa waalidkeeda waxay haysay bixisaa galaas biyey sadaqaysaa xabad rootiya maskiin siisaa hooyadeed iyo aabeed bay xusuusan tahay waa walad saalix ah oo fiican yadcuu lahu oo markaa usoo duceeya gabar kalaad aadaysa ma aha maqrabkii marka la gaaro surwaal iyo garab intay qaadato tumasho aadan ma aha waa gabar qiimo badan waa wiil qiimo badan waa wiil ilaahay yaqaana waa gabar ilaah diintiisii lagu tarabiyeeyey bishardi saalix baa lagu daray hadduusan saalix ahayn qiimo ma laha aw waladin ama walad saalixin hagaagsan sulxa ah yadcuu lahu oo markaa u duceeya inta ka soo hara camalkoodu way go-ahayaan wa canhu qaala samictu rasuula allahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya addunyaa malcuumatun adduunku wuu lacanadan yahay adduunkan aan isku dilayno oon afar iyo labaatan saac raadinayno oo aan badda ugu dhimanayno oon mashaakil kasta u gelayno waa malcuun wuu lacanadan yahay buu dhahay nebiga malcuunun maa fiiha waxa gudihiisa ku jirana dhammaan waa malcuuniin ilaa dikra allaahi tacaala ilahay xuskiisa maahane intaad gees intaad fadhiisato subxaana allah alxamdulilah aada dadasho maahane ilaa dikra allaahi tacaala iyo wamaa waalaahu wixii la halmaalay hoos yimaada wa caaliman nin caalim ahoo dadka cilmi baraya maahane aw mutacaliman qof arday ahoo cilmigii baranaya maahane intaabaa lacnadii ka badbaaday inta kale way lacanadan yihiin kan raadinaya oo aan salaada ku dhex tukanaynin kan afar labaatanka saac dhex bordaya xaaraanta ku raadinaya kan mar walba adduun jamci leh oo aan allaahu akbar marna dhahayn ama shanta saacad hal mar isku dara kulli malcuunin waaye waxaa ka badbaaday dikri ilaah qofkii haaya iyo wax allaala wixii dikriga ilaahay la halmaala wamaa walaa wixii taca ilaahay ahoo hoos yimaada dheeraada dikriga alle caalim ilaahay diintiisii intuu baray caalim ah oo dadka cilmi baraya asagana lacanadii uu ka baxay aw mutacaliman ama mutacalim arday oo baranaya cilmigii waata la yidhi kun caaliman aw mutacaliman waxaad noqotaa caalim dadka cilmi baraaya ama mutacalim cilmiga baranaya qaara waxay ku daraa saamic mid dhegaysanaya noqo walaa takun aakhar qof kale ha noqonin intaa wixii ka saara waa dayday waa ciyaalsuuq macnaha rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan qowluhu wamaa waalaah ay taacat ullah baa loola jeedaa wa can anas qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay man kharaja qofkii baxa fii talabi alcilmi cilmi raadin qofkii u baxa gurigiisii buu ka baxay cilmi buu soo baranayaa fahuwa fii sabiili illahi jidka alluu ku jiraa xataa yarjica ilaa uu soo laabto rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan cilmigan waa la raadin jiray waana loo xiraysan jiray qofka intuu gurigiisa ka tago yuu magaalo kale intuu taga shiiq lagu sheego yuu ka soo dhagaysan jiray meeluu jiifta ma haystee masaajidkuu seexan jiray biyo uu caba ma haystee biyaha masaajidka uu cabi jiray darisyada ayaa mararka gobol ka u yeeranaya markaasaa wax la siisiin jiray dhibka cilmiga loo soo maro ayaa lagu dheebsadaa guriguu noo yaalaa meel kastaad haysataa jeebkaaga cilmiyaa ku jira inaad barata ma rabtid miiska cilmigaa kuu saaran inaad baratid ma rabtid armaajada cilmibaa ku jira inaad baratid ma rabtid raadiah cilmibaa ku jira inaad kala soo baxdid ma rabtid cilmigu markuu intishaaro meel kasta yimid yay dadku ka tageen markii loo safri jiray oo loo dhibaatoon jiray oo loo baahan jiray oo qofka suu u maqanya marar gaal ka dugaag baa cuni jirayba suu u maqanyaha cilmi raadin qofka cunug dhala markuu baxo wuxuu imaan jiray canugiisa labaatan jir ah amase soddon jir ah asagoo cilmi soo bartuu soo noqon jiray markaasuu cilmigu cilmi ahaa markaasuu cilmigu qiimo lahaa markaasuu cilmigu sharaf iyo haybad lahaa laakiin maanta oo meel kasta uu yaaloo la rabay tii hore in laga sii fiicnaado yaa laga sii daray maanta saana noqon waa nimco ilaahay adoonan safrin jaamacad aadin meel kale u bixin yaad noqon kartaa caalimad ama caalim marka waa in dadku aad ay u dadaalaan qofkii u soo baxa cilmi raadin wuxuu ku jiraa ilaahay jidkiisa nin ku jiru lamid yahay ilaa uu soo laabto waa can abi saciidin alqudri can rasuuli illaahi qaala yashbac kama dhargo mu'minu qofka mu'minkaa ah min khayrin khayr kama dhargo waa cilmiya xataa yakuuna ilaa uu ahaado muntahaahu yooshiisa meeshuu ku dhammaanayo aljannata jannada rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan waxaan laga dhergin waa cilmi saa darteed filli markaad dhammaysa ku kalaad ku baahan tahay maanta markaad eh, galaas ka baxda galaas kalun baad gelaysaa waxaad arkaysaa qofkii jaamiciga ahaa ee wax kasta soo dhameeyo haddana ku dhaha doctoraan diyaarinaya kiibaad arkaysa haddana eh, dhahaya ee eh, waxaan diyaarinayaa darasaatul culya kiibaad arkaysa haddana sii socda ilaa qofka uu ka dhinto jannadana uu ka helo mu'minka khayrkama dhargo cilmigu lagama dhargo cilmiga qofku mar allaala markuu dhex galo macaankiisana uu arko sooma arkin konton jir yaalo aan weli guursanin niman ah maxaa cilmiga weli kusii socda yasaskan dhammee buu leeyahay kan dhammee sanadkan dhammee ka waxa dhammee ilaa in lasoo qabto gabar inta lasoo qabto laga xareeyo meel lagu xira maahe haddii kale wuu kusii tegayaa saasuu gablan ku noqon marka xaalada noocaas waaye cilmiga wanaag fara badan buu leeyahay gabdhii baa ku darsamay baryahan anoon jaamacadda dhameen ma guursana maqlaysaa baryahan dambe ilaa kheyr ha siiyo saab darteed baa cilmigu qofkuusan ka dhergeen rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wacan nabi umaama radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi fadlu lcaalimi qofka caalimkee cilmiga yaqaana fadliga uu dheer yahay cala alcaabidi caabidka caalim iyo caabid maxay kala yihiin haddana waxaan idin kala tilmaama caalim iyo caabid caalim waxaa la yidhaahdaa qof cilmi bartay wixii ilaahay lagu caabudayu yaqaanaa wixii kaluu yaqaanaa haddana wuxuu gaaray inuu fatwo bixiyo macnaha inuu jawaab bixiyo wixii masale ah oo ay ummaddu u baahan yihiin ayuu u jawaabaa caalim baa la yidhaahdaa caabid waxaa la yidhaahdaa waa qof ilaahay caabuda laakiin yaqaana inta ilaahay lagu caabudaya keliya wax u sii dheer ma jiro waan soo marnay qofkii xasuustay xadiiskii ninkii boqolka qofood dilay markuu sagaal iyo sagaashanka qofood dilay wuxuu yihi yaa dadka ugu cilmi badan caabid baa la tusiyey ama suufi wuu u tegey ilan ma yaqaano sida mataqaanaa ma yaqaano fatwo ma gaarin ilaah buu iska caabudaa waa raahib warniyo baa sagaashan iyo sagaal qofood dilay tooba ma leeyahy ah allah ma laha buu yihi intuu madaxa gacanta saartay intuu madaxa gacanta saartay buu dhahay maya kaa tooba ma laha raac buu yidhi adigana intuu seeftii ku dhuftuu ku boqoleeyey cabbaar buu joogay ninkii waxaa niyadda ka soo gashay inuu towba keeno yaa dadka u cilmi badan baa la yiri ayuu yidhi waxaa la tusiyey rajul caalim ah caalim macnaha waa ninkana meesha ku qoran oo waa qof inta yaqaana wuxuu alle ku caabudo kadib haddana fadwo bixin kara ninkii caalimkuu u tegay markaasuu yidhi war hebelow hebelba ninbaa wuxuu dilay boqol qofoode towba ma leeyahay waman yaxuulu baynaha wa bayna tawba waryaa kala geli karaa asagii tawbada xadiis dheer buu ahaa marka caalimna waa qof jawaab bixin karaa caabidna waa qof ilaahay caabudo laakiin yaqaana inta rabbi lagu caabudo keliya ayuu yaqaanaa inta rabbi lagu caabudo keliya inta rabbi inta rabbi lagu caabudo keliya ayuu markaa yaqaanaa waa caabid ka fadlii waa aniga fadliga aan dheerahay buu dhahay nebiga calaa adnaakum kiina u hooseeya huma kadib qaala rasuulku wuxuu yidhi ina allaha ilaahay wa malaa'ikatahu iyo malaa'igtiisaba wa ahla asamaawaati samaawaatka dad waxa ku nool iyo waalardi arlada xata namlata qorayshada oo fii juxriha godkeeda ku jirtaba ha ahaato qorayshada godkeeda ku jirtaba ha ahaatee macnaha xataa namlata qoraysho oo fii xujriha oo qolkeeda ku jirtaba ha ahaatee ee macnaha aan dhahee juxrihaa godkeeda wa xata alxuuta malayba ha ahaado malayga oo badda ku jira la yusalluuna waxay u duceeyaan oy ilaahay dembi dhaaf u weydiiyaan calaa mucallimi naasi alkhayra dadka dadka khayrka bara ummadda dadka khayrka markaa u sheega rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa can abidarda qaala samictu rasuula allahi baan maqlay yaquulu isagoo oranaya man salaka qofkii mara ama qaada ariiqan wada yabtaqi uu ku raadinayo ku dalbayo fiihi jidkaasi cilman cilmi sahala allaahu alla wuxuu u fududeeyaa lahu qofkaasi ariiqan wada ila aljannati jannada gaarsiisaa wa ina almalaa'ikata malaa'igtuna la tadacu waxay dhigtaa ajnixataha garbaheeda litaalibi alcilmi dadka cilmiga raadinaya ardaydiinan hadda cilmiga dhegaysanaysaa malaa'ig baa idin harinaysaa garbahoodii saa idinkugu daboolayaan sababta maxay tahay ritaa waxay ku qanacsan yihiin ay raali ka yihiin bimaa yasnac wuxuu samaynayo qofka ee cilmiga raadinaya kitaabkii buu haystaa shiiqii buu dhegaysanayaa qalinkiiba agtiisa yaala faynuusti baa u shidan ilaa nalal baa idinka idin shidane wixii adkaaduu meel ku qoranayaa waxaas uu samaynayo oo dhan yay raalli markaa ka yihiin wa ina alcaalima qofka caalimkaa walaalayaa layastakfiru waxaa u dembi dhaaf weydiiyaa lahu asaga ilaah waxaa u dembi dhaaf weydiiyaa man fi samaawaati waman fi lardi allahu akbar wixii samaawaad ku jira oo dhan iyo wixii alla ku sugan oo suuragal ay tahay inay ilaahay dembi dhaaf u weydiiyaan xata alxiitaanu fi lmaa'i xataa malaayaalka badda ku jira biyaha istikfaar bay u weydiiyaan wa fadlu lcaalimi qofka caalimkaa fadliga uu dheer yahay cala alcaabidi caabidka qofka caalimka caabidka ah, fadliga uu dheer yahay ka fadli lqamari waa dayaxa calaa saa'iri lkawaakibi xidigaha inta kasoo haray suu dayaxa uga iftiin badan yahay ayuu qofka caalimka ahna uga fadli badan dadka ka soo haray macnaha waa dayaxa iftiinka dadka ku dhex jira ayuu markaa la mid yahay wa ina alculamaa'a culimadu warasatu alambiyaa waa nebiyada kuwii dhaxlay na culimmadan u jeedaan nebiyaashii bay dhaxleen wa ina alanbiyaa'a nebiyaduna lam yuuriu lam yuwarisuu lam yuwarisuu lagama dhaxlin diinaaran walaa dirhaman diran iyo diinaar lagama dhaxlin culimadan nebiyadan aad u jeedaan hal nebi oo shilin laga dhaxlay iyo laba shilin ma jiro wa inamaa warahuu waxay ka dhaxleen alcilma cilmibay ka dhaxleen faman akhadahu qofkii qaata dhaxalkooda akhada wuxuu qaatay bixadin dheef waa firin ee weyn dheef cadiim ah buu qaatay qofkii nebiyada dhaxla war cilmi qofka inta nebiyada ka qaatay waxa kale uu u baahan yahay maxay tahay waa ma jirto rawaahu abuu daawuud watirmidi maalin baa abaa hurayra intuu suuqa soo istaagay buu dhahay doqomiintan fiiriya ganacsatada ah war dhaxalkii nebigana masaajidka nebiga lagu qaybinaya idinkana meeshaa taagan tihiin way kala carareen dhammaantoodba waxay moodeen lacag inla soo dhexlayo masaajidkaa la soo buuxsamay say u fadhiyeen wax wax qaybinayay waayeen way iska soo baxeen walaa abaa hureera wuuma siray abaa hureera wuuma siray duurkii asoo soo laabtay oo meesha habhablaynaya dhab siiyeen kaalay baa layidhi abaa hureyro maxaa been noogu sheegtay oo maxaa dhacay maxaa noo tiri dhaxalkii nebiga masaajidka lagu qaybina markaasaa wuxuu yidhi ma tagteen masaajidka ha waa tagnay maxaad aragteen maxaan aragnay nin gees ku sujuudayay iyo ku halkaas ilaahay ku baryay kuwa kitaab akhrina ma wax kalaa laga dhexlaaboo dheh nebiyada war waxaan fiiriya waxa kale ee laga dhaxlo nebigu waa maxay buu yidhi maxaad moodeen inaan idiin diray tasbiix iyo tahliil iyo tankiir iyo cilmi ayaa markaa laga dhaxlaa wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi yaquul nadar allah ilaaha iftiimiyo imra'an shaqsi samica minii xaggayga shay-an wax ka maqlay xadiis nebi buu maqlay faballaqahu dadkii buu gaarsiiyey kamaa samicahu suu u maqlay fa rubba badana oo badanaa muballaqin mid la gaarsiiyey awcaa ka xifdi badan min saamicin mid maqlay waa cajiib waxaa laga yaabaa hadda dadkiina dhegaysanaya qof inaad u akhriso oo caawa maqnaa kaas inuu kaa xifdi bato oo adiga lagaa xifdi bato adigii fadhiyey waa suuragal badana oo badanaa buu dhahay nebiga mid la gaarsiiyey oo qof fadhiye gaarsiiyey kii fadhiyeyoo saamica ahaana laga xifdi bato rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan saxiix wacan abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay man su'ila qofkii la weydiiyo can cilmin cilmi oo fakatamahu qariya uljima yowma alqiyaama waxaa afka loo geliyaa maalinta qiyaamo bilijaamin afgelin oo min naari naar ah lijaamku waa dameerka birta afka laga geliyo kaasoo kale afka laga gelinayaa rawaahu abu daud watirmidi wa qaala xadiiun xasan wa canhu qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay man tacalama qofkii barta cilman cilmi barta mima yubtaqa kaasoo lagu dalboo lagu raadiya bihi kaa wajhu llah ilahay wejigiisa cilmiga sidiisa waxaa loo bartaa ilahay wejigiisa janno ku hel laakiin qur-aankiina maalinta waxaa loo bartay raatib in dadka loo akhriyo kiiba qur-aan soo dhameeyo xir ah arbaci khamiis kastuu raatibiyaa oo wuxuu leeyahy raatib dadka ha u akhriyo ama dukaamada waxa ku akhriyo sanadka markuu dhammaadana neefa loo qalaa waa sidiina loo samayn jiray kadib baa saabuun wax la siiyaa xaalad noocaas ah waxa cilmigaa sidiisaba janno ku hel baa loo raadiyaa waxaa loo raadiyaa ilaah kaa abaalmariyo wixii noocaas ahaa qofka u barta oo ilaahay dartii lagu raadiyo laa yatacallamuhu uusanna u baranaynin ilaa liyusiiba bihi inuu ku helo caradan xoolo ama dheef oo min addunya adduunka ah lam yajid ma hela kaa carfa aljannati jannada carafteeda ma helo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo yacnii riixaha udugeeda loola jeedaa haddaad wax baranaysa ilaahay dartii u baro haddaad ilaahay dartii u barato xoolaha meel aad kala dhigta adaa weyn doonee waa kuusoo buuxsamaysaa tidaa iska imaanaysaa laakiin qasadkaa yuusan ahaan baa loola jeedaa ilaahay baa ku siin doona subxaana wa tacaala mar allaala markii aad barato oo ilaahay dartii aad u barato oo ummadda ilaahay dartii aad u gaarsiinayso ashiiqa gilaa siiya ashiiqa lodaa u xeer ashiiqka siiya wuxuu iska iimaanayaa laakiin abi hadafkaagii ujeedada ha noqoto ilahay dartii subxaanahu watacaala rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix waan cabdillaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi yaquul ina allaha ilaahay laa yaqbidu kuma qibdoodo kuma baabi'iyo alcilma cilmiga intizaacan siibid yamtasichu uu ka siibo min annaasi dadka dadka siibid uu ka siibo ugama siibo walaakin yaqbidu alcilma cilmi wuxuu ku qaataa ilaahu ku qibloomaya biqabdi alculamaa'i culimmada qibdooshadooda cilmiga waa la weyn doonaa laguma weyn doono in qalbiga dadka culimada laga tirtiro laakiin culimmadiibaa dhimasho u badnaan doonta in badan baa qubuuraha aadi doonta xataa idaa lam yubqi ilaa uusan harin lana baaqi yeelin caaliman hal qof oo caalim ah adduunka laga weyn doonaa ittakhada annaasu dadku waxay samaysanayeen ru'uusan madax juhaalan jaahiliin ah fa su'iluu waa la su'aalayaa fa aftow way jawaabayaan fa aftow bikayri cilmin ayagoon waxba aqoon cilmi la-aan bay iska jawaabayaan fadalluu wa adalluu fadalluu ayagana way dhumeen wa adalluu dadkiina way dhumiyeen intay culimo joogto wax ka faa'iidaysta walaalayaal cilmigan waa la weyn doonaa waa la baabi'in doonaa laguma baabi'inayo dadka yaqaanay intizaac laga siibo dadkii yaqiinay quluubtooda laga tirtiri maayo walaakin yaqbidu alcilm biqabdi alculamaa culimada qibdooshadoodii dhimashadooda ayaa lagu weyn doonaa cilmigan xataa idaa lam yubqa caaliman ilaa la baaqi yeelin oo la waayo caalim ittakhada annaasu dadku waxay samaysanayaan ru'uusan madax juhaalan jaahiliin ah qofkii gacantani gagaarto najaaso see la yeelaya ha laga gooyo dad ahaya imaanaya ka see la yeelaya taa ha la sameeyo waa bikayri cilmin cilmi la-aan ayaa la su-aalayaa way jawaabayaan fa iluu waa la su-aalayaa fa aftaw way fidyoonayaan oo way jawaabayaan oo ma naqan xataa dhihi maayaan bikayri cilmin bay iska jawaabayaan cilmi la-aan fadalluu ayagiina way dhumeen wa adalluu dadkiina way dhumiyeen dadkiina way dhumiyeen muttafaqun calayhi kitaabu xamdi tacaala wa shukrihi ilaahay mahadiisoo lagu mahadiyo iyo ilaahay oo lagu shukriyo nimcooyinkan uuna siiyey ayuu kitaab u yahay waasanoo imaan doonaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala wabillahi